بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب الشهادات الشهادوين كيبو بابوية الشهادات وجمع الشهادة الشهادة نوح لي هذا مرخات فرقة inuu ruuxu markhaati furo oo xuquuqda laysku haysto iyo waxyaabaha dadku ku muransan yihiin inuu markhaati kaco oo uu caddeeyo taasaa la yidhaahdaa shahaadada marka waa qeyb ka mid a ah kitaabu alqadaa lianna qaadigu markuu xukumayo inuu caddayn wax ku xukumo oo bayino ah markhaatiga iyo wixii kale la mid ah iyo inuu qiraal wax ku xukumo labadii ishaystay mid ka mid a xaqii qiraya iyo midda saddexaad oo ah inuu ku xukumo muxuu ahaayey inuu markhaati ku xukumo iyo inuu qiraal ku xukumo iyo inuu dhaar ku xukumo marka shahaadadu waa sababka keena asbaabta keenta axkaamta qaadashadeeda mid ka mida wey can zayd bni khaalidin aljuhani رضي الله عنه ana nabiya النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري ألا أخبركم miyaanan idinka warramaynin bikhayri shuhadaa'i markhaatiyada midka ugu khayr badan shuhadaa hadda lagama wado ashahaada fii maydaan aljihaad ama shahaadadii in alla dartii ruuxa loo dila ahayd ma ee waxaa laga wadaa bimacnaa markhaatiyada oo markhaatiga galay bikhayri shuhadaa'i markhaatiyada ka ugu khayr badan miyaana idinka warramaynin oona idiin sheegaynin waa huwa isagu alladii midka weeye ya'tii imaanaya bishahaadati markhaati furka la imaanaya qabla an yus'alahaa intaan la weydiisanin intaan la weydiisaninoo aan la codsanin oo loo yeelaninba ayuu markhaatigii furayaa baba waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey ayb xadiisku wuxuu tusayaa sida fadliga badan ruuxa arrinta la isku haysta wax ka og inuu markhaatigiisa la yimaado markhaati furkiisa la yimaado inta aan loo yeelanin oo la weydiisanin oo ciddii loo markhaati furayay intaynan weydiisanin inuu ku tatawuco oo isagu tago oo markhaatigii furo sidaasay ku tusaysaa ayib xadiidkan daahirkiisa sidaasi xadiidka ka dambeeya cumraan ee gadaashiisa uu keeni doonaa daahirkiisu marka aada mudda inay iska hor imaanayaan ayib maxaa yeele xadiiska dambe wuxuu tilmaami doonaa ruuxa oo la markhaati gashanin inuu markhaati iska furo markhaatiga furo wuu caayhayaa waa dhaleecaynaya ayib oo quruuntii saddexdeeda khayrka lahayd waxyaalaha ka dambeeyey ee soo kordhay buu ku tirinaya marka labada xadiis daahirkooda xogaa waxaad moodaa inay iska hor imaanayaan culimmadu marka qaarba sibay mareen qaar waxay rajaxayaan xadiidka zayd ibnu khaalid oo ibnu cabdilbar baa ka mid a qoladu saa xadiidkana ka xoog badan bay midka dambe waxayna ku rajaxayaan waxay leeyihiin waa min riwaayati ahli lmadiina ree madiina xadiiskan wariyey xadiidka cimraan ee dambena ree ciraaq baa wariyey saas daraaddeed xadiidu cimraan asalba male bay taagayiin riwaayatu ahli lmadiina baa arjax min riwaayati ahli lciraaq bay leeyihin tarjiixaasay qaarkood marayaan waase laga fiicaya qaarna waxay rajaxeen xadiidka cimraan oo waxay yidhaahdeen bukhaariyo muslim baa soo wada saaray kanna zayd ibnu khaalidna muslim keligii baa wariyey waxay bukhaari bukhaariyo muslim soo saareen baana filjumla ka xoog badan muslim keliya wuxuu wariyey halkaana qoraal ku dhufatay oo saa uu rajaxday culimada qaarkoodna way jamcinayaan oo waxay leeyihin labada xadiid tarjiix waxaa la aadaa ilan tarjiixu waxa weye labadii nas mid baa la qaadanaya ka kale waa laga tegaya marka waxay leeyihin tarjiix waxaa la aadaa markay suroobi weyday jamcinta oo macno labada xadiisba loogu wada camalfali karo oo isugu imaan karaan markii la waayo oo suroobi waayo oy tacadurto markaasaa tarjiixa la aadaa sidaasaana sawaaba siyaabo badan bay marka ku jamciyeen waxay ku jamciyeen waxaa ka mid ah xadiidkan Zayd ibn khaalid waxaa laga wadaa bay dhaheen ruuxa markhaatiga ah markii uu hayo ama uu og yahay xaq xaqaana ruuxii iska lahaa kama warhayo ma oga ayib markhaati inaad tahay oo xaqa uu ruuxani sheeganayo aada markhaati u tahay kaama warhayo markaasoo kaleeto adoon lagaa warhaynin intaad goobtii timaaddo inaad ruuxii walaalkaa xaqiisa u soo rido ood markhaatigii u furto oo sidaa xaqiisa uu ku helo kaasaa laga hadlayaa bayidhi xadiidu zayd saas way macana ayib oo maalan eh, wuxuu imaanayaa markaasuu u warramayaa imaanaya markaasuu leeyahay inuu anaa arrintaa goobjoog ka ahaa xaqaana saasaan u ogaa markaasuu markhaatiga furaya macna ayib ama meehe dadkii dhaxalka lahabaa dhimanaya ama ruuxii xaqa lahaabaa dhimanaya xaqii sidaasuu ku tegayaa adigana waad ogsoon tahay meeshaasoo kaleeto inaad marka timaadood xaqaa dhiciso ood markhaatigaa furto fadliga laga sheegayo khayru shuhadaa laleeyahay xaaladaasi ku xambaareen xaaladaas ayay ku xambaareen ayib xadiidka kalena waxay ku xambaareen wixii sidaa ka gedisan jawaabaha ugu fiican baa lagu tiriyaa oo waxaa sidaa maray yaxya ibnu saciid iyo imaamu maalik ayaa maray taa iyada xadiidka cimraanna waxaa lagu xambaarayaa wixii sidaa ka gedisan bay ku xambaarayeen macna ayib macaani kalena way jiraan waxyaalo kale ay ku jamciyaan waa jira وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ina khayrakum ka idinku khayr badani qarnii waa waa qarnigayga waay qarnigay qarnigayga idinku khayr badan qarniga waxaa la yidhaahdaa waa wakti ama zamanka qeyb ka mid ah ayaa la yidhaahdaa oo isku khilaafsayen culimadu ma boqol sana ma siddeetan sana ma toddobaatan ba waxaase qarniga la yidhaahdaa dadka hal wakti wada nool oo eh, imaanshahooduna isku dhow yahay dhimashadooduna isku dhowda waa isku qarni baa la dhaha saas macnaa marka warka laga wadaa khayru nnaasi qarnii waa waktigii nebigu joogay sal alla alay wasalam dadkii soo gaadhay oo saxaabadiisa ahaa yaa laga wadaa leanno dadkaasi waxay yidhaahdaan nabiga sallallahu alayhi waslam dhimashadiisii saxaabigii ugu dambeeyey ee dhinta nebiga saxaabada nabiga kamid ah sallallahu alayhi wasallam waxay yidhahdaan boqol iyo waxoogaa hijrigu markay ahayd uu dhintay iyo dhintay dhaha Abu Tufayl ee ku sheegay marka boqol sano meelahaas qarnigii saxaabada marka la yidhaahdo marka muddadaas ku igaabileen qarni waa nabiga iyo ardadiisii waay nabiga ardadiisii waktigaasaa ugu fadli badan khayrka uu idinku khayr badan ina khayrakum qarnii waa saxaabadii uma kadibna aladiina kuwii baa ku xiga xadda xagga khayriyada yaluunahum ayaga soo raacsan xagga zamanka iyo imaanshaha kuwa iyaga soo raaca baa xagga khayrkana ku xiga ayb uma kadibna alladiina kuwii baa idinku khayr badan yaluunahum ayaga soo raaco ku xiga xagga zamanka qolada hore marka waa saxaabadii waay nabi ku dhex noolaa sallallahu alayhi wasallam qolada xigtana waa ardadoodii waa taabiciintii waragii saxaabada ardada u noqday wax ka qaatay waay qolada saddexaadna waa atbaacu taabiciin nimanka la yiraahdo saxaabada ardadoodii bay ardo usii noqdeen saxaabada ardadoodii bay ardo u noqdeen taqriiban waxa la yiraahdaa raggaasi waxay soo gaareen qarnigii saddexaad dhexdiisay soo gaareen qarniga saddexaad bay soo gaareen ayb ah, dhexdiis uma kadibna aladiina ku yaluunahum iyaga ku xiga ayaa iyaga soo raacsan baa fadliga ku xiga uma kadibna yakuunu waxa ahaan doona qowmun dad baa imaan ya ahaan doona qowmkaasoo yashhaduuna markhaati furaya walxaal laa yustashhaduuna aan la markhaati gashanayn ayagoon la markhaati gashanin bay markhaatiga furayaan wayakuunuuna khayaanaya oo walaa yu'tamanuuna aan la aaminaynin waa dad khiyaano dhaqankooda u yahay aanan la aaminaynin oo lagu kalsoonayn ha yani lama ictiqaadsana inay umala yihiin maxaa yidhi khiyaanadoodaa iska cad waa la yaqaana wayanduruuna nadraya walaa yuufuuna nadarkana aan oofinaynin waxaa ku badan inay nadarka galaan oo ilaahay sharad la galaan haddana nadarkii ayna fulinin wayanduruuna nadrayo nadar galayo walaa yuufuuna nadarkiina aan oofinaynin oo fulinaynin oo wayadharu uu muuqan doono fiihim dhexdooda asimanu cayilka asiman cayilka yacni dad cayilan oo burbuuran oo muxuu ahaayey hilibku ka batay muttafaqun caleyhi buqaari muslim baa soo saaray ayb xadiiskan marka waxaad loo keenay waxa weeye uma yakuunu qawmun yashhaduuna walaa yustashhaduun saddexdii qarniye fadliga badnaa markay tageen dad xun baa ka dambeeya dad xun baa imaan doona xumaantooda maxaa ka mid ah ayagoon la markhaati gashanin bay markhaatiga furayaan ayib xadiiskii cimraanna muxuu yidhi waxaa idinku khayr badan oo shuhadadiinna ugu khayr badan ruuxu shahaadadii furaya isagoon la weydiisanin soo ma marka daahirkoodu inay iska hor imaanayaan baad moodaa labada xadiis ayib xadiidkan culimmada qaarkood waxay ku xambaareen si xadiidka ay isu waafaqaan waxay ku xambaareen maxmuulun calaa shahaadati zuur bay dhaheen bacdu ahlilcilm ruuxu markuu markhaati beenaad furayo oo markhaati been uu furayo shahaadatu zuur markaasaa laga wadaa qawmun yashhaduuna walaa yustashhaduun waa dad iska markhaati furaya aan la markhaati gashanayninoo been bay furayaan wey markhaati beenaad bay furayaan xadiisku taasuu ka hadlaya xadiidka cimraanna muxuu ka hadlayaa markhaati run ah markhaati furaya laakiin waa runtii sooma kanna wuxuu ka hadlayaa markhaati furka beenta ah sidaa culimada qaar baa culimada qaarna waxay yidhaahdeen yashhaduuna walaa yustashhaduuna waxay ku xambaareen يعني الشهادة مع الحلف بينا والروح وإنه دارته وإنه مرخاتك فرو دار لدوله دار إيه مرخاتك فرو إنه إسراعيه أيها لقى وضع إليه طحاوي بقى معناها يسونا مريك قولنا وحي إليه والروح إنه مرخاتي لماذا أصبحه وإسسه تاقه إنه مرخاتي فرو إسلام كان أهل وسنوها إنه مرخاتي فرو أهل ما والروح خائنة waa ruux diinlaawo ah waa ruux aan muxuu ahay lagu yaqaano muxuu ahaayey eh, muxuu ahaayey aan wanaag lagu aqoonin haddana macabaaligi isagoon markhaati furka ehel u ahayn buu intuusa soo taago markhaatinimada isu taagaya ah, inuu markhaati furo buu bannaanka ugu soo baxaya oo isu taagaya macna macnahaasaa laga wadaa yashhaduuna walaa yustashhaduun dad caadiliina ma aha dad markhaati gala ma aha waa fasaqo waa khawano haddana maca daalika markhaatinimadii bay u taageen waa dhirayn waa ku dhirayn macna sidaana culimada qaar baa maraya macaani kalena waa lagu fasiraa wayadharu fiihim asiman waxaa laga wadaa waxaa laga wadaa bay leeyihin culimadu yuxibuuna atawasuca fi lma'aakili waalmashaarib waxay aada u jecel yihin inay ku kalax tagaan oy aad ugu fidsadaan cunidda iyo cabitaanka maxaa yile asbaabta cayilku waa taas asbaabta cayilku waa cunidda faraha badan iyo cabidda faraha badan marka waa dad adduunyada ku fogaaday waay waxaana laga wadaa bay leeyihiin ruuxu markuu cayilka raadiyo oo u qasto ruuxaaba iska dhalanba isagoo cayilanba ma isagoo cayilanna wuuba iska koriba waxaa laga yaabaa ruuxaasi inuusan aada u cunto badnayn haddana jidhkiisa wuxuu leeyahay hilib qaad buu leeyahay oo hilibku muxuu kuu fuulay lagu eedi maayo soo sooma lagu eedi maayo laano ma aha sabab isagu uu sameeyey ma aha hilibku wuxuu u fuulay ilaahay baa saaray waa midabkoo kaleeto midab allah waxa uu yeelay dembina kuma yeesho muxuu ahaayey loomana qabsado laakiin waxaa laga wadaa bay leeyihiin wax addoonku uu khiyaar u leeyahayo adduunyadan iska xakameeye la yidhi intuu ku kalax tago oo uu raadiyo inuu cayilo cuntadii cabitaanka inuu muxuu ahaa isku ganacgooyo cabitaanka iyo cunitaanka inuu muxuu ahay ku tawasuco isagoo markaa cayil raadinaya taasaa laga wadaa bay leeyihiin culimadu macnaha adigu waa iska calaamad weeye yani waxa kuwa horay tabac u tahay وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده لا تجوز مبنانا شهادة خائن مد خائن markhaati furkiisu ma bannaan walaa khaa'inatin walaa haweenay khaa'inad ah mid dhadigoo khaa'inada iyadana markhaati furkeedu ma soconayo ma bannaana walaa dii kimrin mid xiqdi u saaxiib ah calaa akhiihi walaalkii korkiisa isagana markhaati furkiisu ma bannaana man walaa tajuusu shahaadatu dii kimrin waay imriga waxaa la idhahdaa الحقد والشحناء والعداوة ليلة من عداوة صاحبة على أخيه ولالكي كركي ومسلم ولالكي فمسلم كابو عداوة وهي على شوح وهي حقد وهي كامر خاتقة وفريو الروح وعلاد وهي كفرهي لقبل ما أيضا سعن ميس لا تجوز ولا تجوز مبنانو مصعوني سوي شهادة القانع midka ajiirka ah alqaanic waa khaadimka adeegaha walaa tajuusu ma bannaano socon mayso shahaadatu alqaanici adeegaha markhaati furkiisa liahli lbeyti uu markhaati furo guriga uu ku nool yahay dadka iskale uu markhaati furo qaanica waxaa la yidhahdaa khaadimka ajiirka ah waa ruuxa adeegaha ah reerka u adeega la shaqaalaysto guriga ka adeega reerka wax u qabta saas way macnaha ama ha noqdo ajiir iyo khaadim wax lagu siiyo khidmadda iyo iyo ijaarada oo wax ku qaato ama ha noqdo mid caawinahayo aan waxba qaadanayn ha noqdo labadu way soo galayaan ayib reerkaa marka uu ajiirka u yahay khaadimka u yahay markhaatiga uu u furaayo socon mayso غير فوت لا بأس روى حوري حديث أحمد أحمد نوري وأبو داود نوري كذلك دار قطن إيا بيهقنا ويسوس عليه طيب عليه حافظ ابن حجر الحافظ في تلخيص الحبير وحكول إيه إسناده سنده قوي سند كيس وحب بده يقول شيخ الباني وحكو تحسيننا في الإرواء إرواء الغريب تحسيننا حديثكم مركو حديث حسن طيب معوك تصيا وحكو تصيا ruuxa markhaatiga noqonaya markhaatigiisa la qabanayo ee markhaati markhaatiga uu furayo ee xukumka lagu qaadanayo xuquuqdu ka laasimayso waa inuu yahay caadil yahay waa inuu he caadil yahay saas way macnaha qur-aanka laftiisa taa tilmaamay waashhiduu daway cadlin minkum ah, laba cadaalad u saaxiib oo idinka idinka mid oo muslimiin ah markhaati geliya miman tardawna min ashuhadaa ah, miman tardawna min ashuhadaa dad aad ku qanacsantihiin oo raalli ku tihiin oo caadiliin ah oo markhaatiyada ka mid a ah. dadkaa markhaati gashadaa leh mafhuumku muxuu ku tusayaa aayaadku waxay ku tusayaan khaa'inka cadaaladiisu dhimatay markhaati ma galo khaa'inka yaa la yidhahda khaa'inku waxa weeye ama ruuxa cadaaladiisu dhimatay faasiq ah khaa'inka waxaa la dhahaa muxuu ahaayey eh, laba macnoba way ku fasiraan culimada qaarkood waxay leeyihin khaa'in waxaa la yidhaahdaa ruuxii lagu ogaaday oo looga bartay inuu amwaasha iyo xoolaha khayaamo kaasi ku khas yeeleen oo maalan ammaanada loo dhiibto khayaamaa wixii xoolo ku saabsan oo isdabamarisa ruuxii lagu bartay baa khaa'ina sidaa culimada qaar baa odhanaya qaarna waxay leeyihiin khaa'inku intaa waa ka guda wenyahay allah tabaaraka watacaala xuquuqdiisii ninka khayaamay waa khaa'in oo maalan waajibaadkii alla saaray buusan gudanayn wixii rabbi ka xarimay dunuubta waaweynana iskama ilaalinayo waa khaa'in hadduu xuquuqdii aadamaha iyadana ilaalin waayana waa khaa'in marka xoolo keliya ha ku khasisine si caam ah leanna qur-aanka waxay leeyihiin rabbi wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala oo ku sheegay khayaanadu inay gasho ammaanada alle uu addoommada u dhiibtay iyo iyagu waxay isku aaminaan labaduba inay khayaanadu gasho rabbi qur quraanku sheegay rabbi waa yidhi tabaaraka wa taala ya ayuha aladiina aamanuu laa taqunu allaha والرسول وتقولوا اماناتكم اه وردتك الله رميسنو الله اي الرسول كيسه خيامنا امانات ايدينك دخدينا انا خيامنا خيامنا حقيقه شبك allah tabaaraka wa tacaala wixii iyo wuxuu lahaana way gashay rasuulka sal alay slam wuxuu lahaana waa gashay idinka dhexdiina waxaad isku aaminteenna way gashay marka khaaiyaa la yidhahdaa waa khaa'imku waa ruuxa ilaahay tabaaraka wa tacala faraa'iddiisa ku ciyaaray ama wixii rabbi ka reebay aan iska ilaalinin waa faasiq waay cadaaladdiisa kaasi waxay leeyihiin markhaati furkiisu ma soconayo ayib waana qur-aanka sida laga fahmayo markuu leeyahay miman tardawna min ashuhadaa iyo daway cadli minkum iyo cadaalad waxay leeyihiin caadilka waa ruuxa dunuubta waaweynna iska ilaaliya waajibaadka shareecadana guta waxyaalaha xishmadda ridana iska ilaaliya waxyaalaha waxaa jira aan xaaraamna ahayn waxaan u jeedaa aan ahayn dembi weynna ahayn laakiin waxoogaa xushmadaada dhaawacaya waxaa la yidhahdaa khawaarim almuruu'a la yidhahdaa waxyaalahaana wuu iska ilaaliyaa ruuxa sacaadin la yidhaahdo ayib marka taas bay kutusaysaa waxaana qaba sidaa iyada ah jumhuurta qabta culimada badankood waxay qabaan faasiqa iyo khaa'inka inaan markhaati furkiisa la qabanaynin ayib oo markhaatigiisu soconayo masalada labaad ee xadiisku sheegay waxay waladii khimrin calaa akhiihi ruuxa cuqdada qaba ama colaada haya ama walaalkii qalbiga wax ugu haya kuma markhaati furi karo haddiiba la ogyahay inay colaadi ka dhaxayso leanna maxaa meesha soo geli kara waxaa meesha soo geli kara ka argooso soo ma marba haddii colaadi ka dhaxayso yacni waxa weeye inuu diintiisii uga tagaa dhici karaysa ruuxan kadaasa tashafi iyo ka argooso iyo muxuu ahay maantu jaaniskuugu jiraaye dhibgee dhib u geyso dhibaatee colaaddu inay ku xambaartaa laga baqaya sidaas daraaddeed maadaama uu yani cuqdad iyo xumaan uu qalbiga ugu haya iyo cadaawad isagana markhaatigiisa loo qaban maayo ayb waase in la xaqiijiyo silada saddexaad ee xadiidku uu ka hadlay waxa weeyaan ruuxa khaadimka ah ee adeegaha ah ee ajiirkae shaqaalaha reerka u ah markhaati uma noqdo reerkaas markhaati uma furo sababtu maxay tahay sababtu waxa weeye haddii la yidhaahdo war reerkan arrintan lagu haysto markhaati ma u tahay laba mid ama afka cunay xishooyo reerkan uu qaadimkayo wax ka qaato kuma markhaati furi karo soo ma ama wuu markhaati furiyo wuu ka baqayaaba wuxuu uga baqayaa ama shaqada lagaa eriyaa ama waxoogaaga intay uu ku haystuu lix jecladaasu ilaashanahaya sidaas daraaddeed maadaama ay shubhadaasi imaan karayso isagana markhaatigiisa la qaban maayo saas way macnaha yaan loo qabanaynin reerkaas iyo ciddaa uu adeegaha u yahay laakiin hadduu cid kale u markhaati furayo markhaatigiisa waa la qabanaya saas way macnaha ayib wa ajaazaha ligayrihim baa lafdi kale ku yimi ayadana waa sida ay culimo badan qabaan way macnaha وعن ابي هريره رضي الله عنه انه يسوي سمع وحمق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسوي لا تجوز مبنانا او ما shahaadatu badawiyin mid reebaadiye ah markhaati furkiisa calaa saaxibi qaryatin uu ku markhaati furay nin magaalo joog ah qaryadu waa magaalada mid reebaadiye ah hadduu mid magaala joogoo oo reemagaala korkiisa ku markhaati furo socon mayso waxaa wariyay abu daawuud wabnu maaja kadalika waxaa wariyay ibnu jaruud wuxuu leeyahay ibnu cabdilhaadi fi lmuxarar ruwaatun hiqaat mundirina wuxuu leeyahay رجال إسناده احتج به مسلم في صحيحه طيب كذلك ابن عبد الهادي في التنقيح وحليه سنة كسوى جيد حديث توحى صحيحية الشيخ الباني في الإرواء والسوية حديث طيب بدوي روحا لله من سكن البادية لله ضدك بادية دك وبدوي reebaadiyaha dadka dhaana qaryadana waxaa laga wadaa magaalada saas macnaha magaalada la yidhahda iyo almisru aljaamic baa laydhaha magaalada weyne dadka kulmisa ayaa waxaa la yidhaahdaa qarya la marka mid ree ah, mid ree magaal ah kuma markhaati furo hadduu ku markhaati furana socon maayo markhaati furkiisu sidaa waxaa ku tegey alimaamu axmed iyo asxaabtiisa xadiidkan uuna qaatay waxaa kaloo ku tegey abu cubayd alqaasim bnu salaam imaam maalik baa sidoo kale maray ilaa dhiigga wixii ku saabsan mooye dhiigga wuxuu yidhi isaga waa la qabanaya markhaati forkiisa ixtiyaatan lidima buu leeyahy ayib maxaa loo diiday waay reebaardiyuhu inay reemagaalka ku markhaati kacaan waxay leeyihiin liannu fiihim aljafa limaa fiihim min aljafaai fi ddiin bay leeyihin diintii bay reebaadiyuhu yay kaga sugan yihiin qallasanaano inta badan jahli iyo diinyari baa haysa waa ahkaamti shareecada kama warhayaan waa sida badawigu u badan yahay waxa quraanku ka cabiri al ashaddu ashad kufran wa nifaaqan wa ajdaru alla yaclamuu xuduuda ma anzala Allah kufriga iyo nifaaqa ayagaa ku habooni badan baa Allah tabaaraka ayagaa sidoo kale ku habooni badan inayna wix xuduudi alla soo dejiyba ayna wax ka garaninba laana geel buu eryahay ama lo buu daba joogaa ama xayn adiyuu eryahaya oo intaa daaq u raadinaya goormuu wax dhagaysanoo wax arisana goormuu xuduud ogaana waay macna marka inta badan jahliga iyo axkaamtii shareecada inay jahli kaga sugan yihiin baa haaliba wey macna dadka reebaadiya mar hadday jahli kaga sugan yihiinna markhaatiga ay xambaarayaan dawaabidiisii bay jahli kaga sugan yihiin wacalaa hada alasaas baa marka la yidhi markhaatiga magaalka ay ku marxaati furayaan tayib iyaga reebaadi haday isku markhaati furaanna waa la qabanaya laana meesha hadda cid kalaba lama hayaba sooma iyagin baa wada jooge xaalad waxaa jira sharcadu sideedaba wuxuu ahay ay xataa gaalka markhaatigiisa la qabanayo xataa gaalka waata suuratu lmaa-ida aakhirkeeda waata lagaga hadlay yani waxa weeyaan dardaaranka ruux muslima oo dhintay oo gaalo dhexdeeda ku dhintay oo wax muslima uusan la jooginba gaalada la joogta inuu dardaarankiisa u dhiibo waxay soo gudbiyaan iyo markhaatigoodana la qabto qur-aankaa ka hadlay xaalaad khaasa wey marka marka xaalaad khaasoon cid kale la haynin waa meesheeda laakiin asal ahaan waa saasuu leeyahay oo sidaasuu maray imaam axmed iyo keyrkiiba culimada badankoodta waxay qabaan jumhuurtoodu badawiga markhaati furkiisa waa la qaban ama badawi isagoo kale ha ku markhaati furo ama reemagaal ha ku markhaati furo xadiidkanna waxay ku xambaareen waxay leeyihiin waa dadka reebaadiyaha cadaaladooda aan la garanayn ninkii cadaaladiisa aan la garanaynin ama waxa lagu ogyahay meesheeda waa adiga xadiiska daahirkiisu waxaa maraya wuxuu ku tusayaa madhabka imaam axmed iyo asxaabtiisu ay mareen inuu iyo xoojinaya macnaha وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سوى خطبه خطبه ضدك أي أخطبه فقال مركزه وحده inna naasan dad kaanuu waxay ahaayeen yu'khaduuna kuwa la qabto bilwaxyi waxyigaa lagu qaban jiray fii cahdi rasuulillahi sal alay wasalam waqtigii nabiga dad baa waxyigu uu waxay qarsanahayaan bannaanka u soo saari jiray waqtigii nebiga sal alay slam yacni aayad qur-aanaa soo degaysa way fadeexaynaysaa malakul jibriil baa nabiga u imaanahaya war warbuu siinahaya rag baa fadeecoobaya marka dadku waxay qarsanayaan intuu waxyigu degahayay wuxuu leeyahay waxyigaasaa wax badan muujin jiray wa ina alwaxya waxyigiina qad inqataca waa go-ay wuxuu ku dhammaaday bimowti rasuulilahi sal lay slam hadduu rasuul ku dhammaaday waxyi kalaa jira waxyi kale ma jiro ah, bacda rasulilahi sal lay slam waxa soo haray waa mubashiraadka mubashiraadka waa ru'ya saalixa riyada wanaagsan ruuxa muuminka ah saas macna iyada laftooduna yaqiin iyo xaqiiqo ma aha xaqiiqo la huba ma aha waa uun waa uun ihtimaal way suroobi kartaa macna طيب وإن وإنما نأخذكم وأن إذن قبلنا من مرة الآن هذا بما ظهر وحي النوم وغضلنا أنك من أعمالكم أعماشنا mar haddaanan qalbigiina waxyi lagu ogaado uusan jirin waxaad muujisataan un baanu idin qabanaynaa w na'khudukum waan idin qabanaynaa al'aana hadda bimaa dahara wixii noo muuqda lanaa annaga ayaanu idinku qabanaynaa oo min acmaalikum camaashina rawa lbukhaari baa wariye xadiidka dhamaystirkiisu waxa weeye wuxuu yidhi cumar faman adhara lana khayran amannaahu wa qarabnaahu ruuxii khayr noo muujista oonu khayr ku aragno dhaqankiisa akhlaaqdiisa afcaashiisa suluubkiisa khayr ruuxaan ku aragnaay waan waana soo وان امننا وانا سو دويسنينا وليس لنا من سريرته شيء وحا اقرصون قلبي سكجرنا وحدا اكملهم شقكم لهم اه الهي وتعالى ما نك maxaa naga galay wuxuu noo muujistay umana xukumi laakiin waxa qalbigiisa ku guntana u qarsoon ilaahay baa kala xisabtamiyo tayib allahu yuhasibuhu fi sariratihi waman adhara lana suuan ruuxii xumaan noo muujistana lam na'manhu ma aaminayno walam nusaddiqhu ma rumaysanayno warkiisa wain qaala haba yidhaahdo ina sariiratahu xasana aniga waxa ii qarsoonaya qalbigayga waxa ku jira waa wanaagsanya kullu inaa'in bimaa fiihi yandax weel walba waxa ku jira ayuu dhididaa ama dhiiqaa haddii qalbigaaga wanaag ku jira waa lagaa arki lahaa sooma marka qalbigaygaa wanaag ku jira dan kama lihin buuli waa niyad fiicna shaqada nada ma maxaad ku hadashay maxaad samaysay ma annaga nuqsayso buu taamanu kugu qabanayna tayib xadiisku marka wuxuu ka hadlayaa ama asarku cumar asarkiisu wuxuu ka hadlayaa dadka sidiisa oo markaan leenahay markhaatigani caadili weeyo markhaatiga wuu galaa kana markhaati markhaatiga ma galo waa faasiq ama waa khaa'in maxaan ku salaynaynaa waxaan ku salaynaynaa wixii dadka ka muuqda ruuxa muslimka dadka muslimiintu waa saddex ruux waa ruux la yaqaano oo caan ah oo wanaagiisa iyo runtiisa iyo muxuu ahaayey akhlaaq wanaagiisa iyo suluugiisa iyo dhaqan wanaagiisaa la yaqaanaa ruux waa ruuxaas waa caadil hadalkama joogaas ruuxna waa ruux fisqigiisa iyo xumaantiisa banaanka uu yaallo waa la yaqaanaa waa khaa'in ruuxna waa muslim mastuur ah waa ruux muslim oo iska asturan wax xumaanan laguma arkin wax wanaag badanna laguma arkin laakiin waa muslim asturan ruuxa muslimka ee mastuurkuna waa caadil ilaa ay caddaato wax cadaaladiisa dhaawaca oo fisqi iyo khayaano u saara asalku waa inuu caadil yahay saas macnaa laana asalka muslimka al-aslu fi lmuslim assalaama waa marba hadduu muslim waxaa asal waa inuu fayow yahay oo islaanimadiisu fayowda oo uu caadil yahay saasa asal asalka waxaa laga bixi karaa markaan helno yaqiin ku tusaysa inuu asalkaa ka baxay oon caddayn helno caddayntaa haddaan weyno muslimku waa caadil saasaan fadhiisanaya muslimku waa caadil wax cadayna haddii loo waayo cadaalada dhaawaca waa caadil wey macana ayib marka waxa la cuskanayo waa wixii muuqdo wa hadda nebigaaba sidaa yidhi sal alay slam nabigaa sidaas yidhi sal alay sl ruuxii shahaadatinka ku hadlo salaada iyo muxuu ahaay dhiiggooda inaan daadiyaa laga reebo buuri ah, dhiiggooda marka wixii ii muuqda salaad ruux tukaday saka bixiyey ashahaatay bas dhiiggiisu xaraam laakiin wixii u qarsoon ruuxaas munaafiqnimo gaalnimo qalbiga ku jirta wixii u qarsoon ilaahay baa berri kala xisaabtamta wa xisaabuhum cala allahi waa soma wa xisaabuhum cala allah adiga laguma dirin ah, laguma dirin waa kii ninkii saxaabiga ahaayee ninka gaalkaas usaame iyo ninkii kale iyo ninkii siduu u eryanahayey gaalka ah markuu ashahaatay waa kii dilay nebigu ku yidhi sal ly slam markuu ashaatay kadib baa dishay haabuu rasuulku ilaahayow shahaadadan uu ashahaatay seefta unbuu ka baqahayay wuuna uun ku baxsanahaya mooye naf unbaa u geysay mooye daacad kama ahayn nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay slam maxaad qalbigiisa u jeexi weyey madaa jeexay qalbigiisa madaa ogaaday waxa qalbigiisa ku jira ma cabsi buu u yidhi ma naftaa la gashay ma daacad buu ka ahaa madaa jeexay marka saas wixii dadka kaaga muuqda unbaad kula dhaqmay laakiin hoos iyo qalbigiisa iyo maxaa u qarsoon hawl kuu taalama hawl kuu taalama saas waay وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي انه نبي عد وحو تريي شهاده الزور بينت مرخاتي فركيده في اكبر الكبائر ذنبيده واوين كو ugu waaweyn buu nabigu ku tiriyay sallallahu alayhi wasallam متفق عليه البخاري ومسلم صار في حديث طويل الحديث دير دحدي سحالوي لفظي سوحوا nabigu wuxuu sal aly waslam alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir miyaanan idinka warramaynin oo idiin sheegaynin dembiyada waaweyn kuwa ugu sii waaweyn dembiyadu kuwa yaryar bay leeyihin kuwa waaweyn kuwa waaweyn ba haddana sii kala waaweyn kuwa waaweyn kuwa ugu sii waaweyn miyaana idiin sheegin saddex goor buu nabigu saahi sal ly slm markaasa waxay dhahdeen bala noo sheeg rasuul ilahi waa rabnaaye markaasaa nebigu wuxu sal lay slam alishraaku billah waa ilaahay oo adoomadiisa wax lala wadaajiyo waa dembiga ugu weyn allah wuxuu xaq u leeyahay gooni u leeyahay ood addoommadiisa kala dhaxaysiiso waa dembiga ugu weyn wa xuquuqi alwalidayn labada waalid oo caaq lagu noqdo waa labada xaq ee midna waa xaqa ilah midna waa xaq alwaalidayn soo ma waa labada xaq ee qur-aanku isku walamaaniyaba a'budu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an maxaa laga yadamisi dambaysay waa xaqi ilahay kaas وبالوالدين إحسانا وحق والد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وحق الله على قد ميسي وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي وحق الله على قد ميسي ولوالديك صاصي معنا مركع ربي وحده تبارك رسولك وحده صلى الله عليه وسلم وحقوق الوالدين اللي بدأ والده عاقل قلنقل وأدن بك حقا مركع النبي يقول لبضع الشيء dhinac dhinac buu u dangiigay waxoogaa gacantiisu cuskanaa ama shay buu ku tiirsanaa markaasuu soo fadhiistay sal muggiibuu usoo fadhiistay markaasaa wuxuu yidhi alaa wa qawlu zuur alaa wa qawlu zuur alaa wa qawlu zuur war hooyaay war hadalka beenta ah war hooyaay markaati furka beenta ah war hooy markhaati furka beenta ah muusan ka zuulin inuu ku celcelinayo buu yidhi xataa qulnaa laytahu sakat ilaa aan nabiga intaan u naxnay oon u turnay aan nidhi buuhi muu iska aamuso waaba dhibaatoodee laytahu sakata muu iska aamuso ilaa aan nidhi buu nabiga ku celcelinay sal lay slam marka waxay ku tusaysaa shahaadatu zuurka iyo markhaati furka beenta ah markhaati furka beenta ah in uu dembi aada u weyn yahay nebigu weynidiisa wuxuu ku muujiyey kow horta shirkigii iyo caaqnimadii waalidiinta buu ku xijiyey waa midda labaadee isaga markuu ka hadlahay wuu soo fariistay inta kale isagoo jiqilaysan ama yani ku tiirsan shay ku tiirsan iyo inta shirkiga sheegay حقوق sheegay kan markuu soo مركو سو غادن سلمغي وسو فديس مد كله وو كعل عليه وو كعل عليه الى اي صحابه uga nabiga uga naxeen salawaat rabbi wasalaam saasiina marka culimadu waxay leeyihiin warshahadu zuurku kama weyna dambiyada kale labadaa kale kama weyne muxuu nabigu sidan salawaatu rabbi wasalaam alayhi ugu dadaalay waxay leeyihiin oo kamida asbaabtay sheegayaan waxay leeyihiin lianno markhaati furka beenta ah gelidiisa baa ka fudud in la galo waa ka sahlan tahay labada kaleba waa ka sahlan tahay shirki ruuxa muslimkaa inuu galaayo uma badna غالب وكذلك inuu waalidka caaq ku noqdona waa wax iska cad sooma iyadana uma badna laakiin markhaati furka inuu sameeyahay waa mas'ala aada u sahlan oo dad badan ay ku fududaadaan maadaama ay badan tahay buu nabigu marka sidaa u adkeeyay culimada qaarkood kood leeyahay xadiisku marka wuxuu tusi ee markuu markhaati fur been asameeyaan culayska ay leedahay iyo dhibka ay leedahay maxaa la yiraahdaa markhaati furka beenta waxaadan ogeyn inaad markhaati furto ama waxaad og tahay inuu beeyaho khaldan yahay inaad markhaati furto waxaad og tahay inuu been waadna og tahay uu muxuu ahaayey xaqu uusan sidan ahayn ama maba ogidoo adoo waxba ogeyn baa inta lagu soo qabtay baa waxaa lagu yidhi xoogaa baan ku siinaynaaye noo markhaatika ah, meelay wax jirto iyo say wax u jiraan iyo midna kama warhaysa waxoogaa lagu laqinay baad maxkamadda la timid saas weeyaan baad khalaas ma sidayn u jirtaa ma ka gadisantahay kama warhaysa shahaadatu zuur waay haddaad og tahay oo been ay tahayna shahaadatu zuur waayo waaba ka fidaran tahay saas ayib marka dambiyada waaweyn ayay ku jirtaa leanna maxay keenaysaa markhaati furka beenta maxay keenaysaa waxay keenaysaa gartii inay u dhacdo si cadaaladda ka baxsan oo ruuxaan xaq lahayn xaqii la siiyo ruuxii xaqa lahaana xaqiisii la garamariyo yaa sameeyey adaa sameeyey sooma markhaati furka beenta ruuxa sameey baa sameeyey xoolihii cidaan lahayn baad siisay sababtaa baa lagu siiyey ruuxii xaq u lahaana way garab mareen adaa sabab u ah waxaasoo dhan marka wax sahlan maa وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول للرجل نوح كيري ترى ما أردت الشمس قرحنا ما أردت قرحنا وقوم وغتا قال وحول نعم ها وانا أركع قال النبي وحول صلى الله عليه وسلم على مثلها قرحنا أو كلوحي لمدا fashhad korkiisa ku markhaati kac ow amase dac iska dah sidaa qoraxda kuugu muuqato wixii kuugu muuqdo saasoo kale u cad arrin noocaasoo kalea ku markhaati kac ama iska dah haddayna sidaasoo kale wax kuugu cadnayn markhaatiga ha furine bannaanka mar akhraja waxaa wariyey ibnu cadiyi baa wariyey filkaamil buu ku wariyey cuqayli baa sidoo kale soo saaray xaakim iyo bayhaqi biisnaadin buu ku wariyey daciifin oo daciif wasaxaxahu waxaana saxiixiyey buuhi alxaakimu فأخطأ وانا قفي مركو حديث كان صحيحي سيدو كلا ذهبي بعد كذب التقي حاكم تصحيحين تيسو حديث كان ضعيفي طيب حديث كان الذي سو لغو ضعيفية سند كيسا لغو ضعيفية سوى هو ضعيفة من اللي يراد محمد بن سليمان ابن مشمول باكجرا محمد بن سليمان ابن مشمول او ضعيفة ما سند كيسا كجرا nin kale daciif ana waa ku jira laakiin ninka kale waa la mutaabiciyay oo ciladiisu isaga dhib ma leh tayib محمد بن ابن سليمان بن مشمول أصبح حديث علدي سأه وحانا كعلي الإمام البيهقي ابن حجر في التلخيص الشيخ الألباني في الإرواء حديث كل نكا سببتي سوء ضعيف ليه ما سبنا مركز هذا السبنا لها أنا وحن فائدين يا وحن فائدين يا شيخ مركاتك والروح فريا وحو عدلوه بس معنا وانا سيدا فعلا وانا سيدا فعلا waxa aad markhaatigiisa furayso waa inuu ku cad waad aragtay waad goobjoog baad ka ahayd waad maqashay waan ogaatay wax cad waa inuu yahay wax laakiin aadan hubin markhaatigiisa haddaad furto waa halis markhaati beenaad bay noqon kartaa markaa ayib wa canhu radia allahu canhu canhu ibni cabaas waay radia allahu canhu ana rasuula allahi sal ly slam rasuulku qadaa wuu xukumay biyamiinin dhaar iyo wa shaahidin hal markhaati ah akhrajahu waxaa wariyey muslimun muslim macnaa waxaa laga wadaa ninbaa dacwaad u timid dacwadii u timid ninkii sheeganaya wax sheeganahaya dacwada garka sheeganaya hal markhaati buu hayaa markhaati labaad ma hayo markhaatigii iyo dhaartiisaa la ysku kabay hal markhaati baad keentay maxaa kaa maqan marka ya hal markhaati baa kaa maqan bedelkii markhaatiga kale haddaad weyday dhaaro isaga dhaartiisa iyo halkii markhaatiga uu keensaday baa garti lagu gooyey marka oo lagu xukumay akhraja waxa wariyay muslim muslim abu daawud wa an-nasa'i wa qaala an-nasa'i wuxuu yiri isnaadu xadiidkan sanadkiisu jayidun mid wanaagsan waa imam shafi'i alayhi rahmatullah wuxuu leeyahay thaabitun laa yaruduhu ahad min ahli al xadiidkani waa sugan yahay axad al ka kamidana xadiidka ma uusan diidin oo mar diin bazaar baa sidoo kale taxsiiniyey ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay waa sahih البر وحولي هاي والصحيح واللهين وحل قدره شيخ الباني في الإرواء وكو صحيحينيه حديثنا حديث سنوى وعن أبي هريرة وحلقون رضي الله تعالى عنه مثله حديث كان من لمدة عن أبي هريرة مثله أبو هريرة حديث كان من لمدة أيها إساقنا لقول أخرجه وحى رسول صالح أبو داود والترمذي وصحاه وحى صحيح ابن حبان وكذلك وحى صحيح أبو حاتم إي أبو زرعة الرازيان وحى حجي ابن حجر في الفتح sheekh muxuu ahaayay tirmidina waa taxsiiniyay sheekh albanina fil irwa oo isagoo ku saxiixinay xadiidkani muxuu ahaayay waa sugan yahay waa xadiidka hore waa xadiidka hore waa isla xadiidkan ah yani qadaa biyamiinin wa shaahid qadaa biyamiinin wa shaahid qur-aanku wuxuu sheegay axaadiista kalena ay sheegeen garta ruuxna waa ruuxa muddaciga ah oo sheegtaha ah. ruuxna waa ruuxa lagu sheeganaya garta ruuxa garta sheeganaya sidaan u tegi doono darsigan cawa isla axaadiis soo socota ruuxa garta sheeganaya waxaa laga rabaa laba markhaati caddayn baa laga rabaa caddayntaa waxaa ka mid a ah laba markhaati inuu keeno labadii markhaati hadduu waayo oo uu mid soo helo maxaa la samaynayaa waa mid buu helay ku labaadna ma hayo dhaartiisaa lagu kabayaa sidaasaana garta lagu goynayaa kii wax lagu sheeganayey loo gudbin maayo la dhihi maayo adigu dhaaro maadaama hal markhaati la hayo markhaatiga iyo waxaa laysku xoojinayaa kan markhaatiga keensaday oo dhaaro la yidhaah labadaa haddii laysla helo garta waa la goynayaa oo isagaa garta loo xukumaya sidaa xadiidku ku tusayna waxaa ku tegey jamaahiir oo saxaabada iyo taabiciintii aimada leh waxaa ka mid a ah fuqahaa sabca ayib maalik iyo shaafici iyo axmedba way ku tageen ciraaqiyiintaa khilaafsan abu xaniifa iyo raggiisii ayaa khilaafsan oo qur-aankay deliishanayeen iyo axaadiista kale ee markhaatiyada laba ka dhigtay waxaa la leeyahay isma khilaafsanee nusuustaasina waxay ka hadlaysaa markii laba markhaati la helo xadiiskanina wuxuu ka hadlayaa markii markhaatiyadii tiradoodii iyo nisaabkoodii isdhimo hal mid la helo xadiidkani xaalad khaasuu ka hadlayaa marka xadiidkani xaalad khaasuu ka hadlayaa oo qur-aanka iyo axaadiista kaleeto aynan u banbixin haddii la yidhaahdo qur-aanka iyo axaadiista kale mafhuumkoodaad diidanna jawaabteedu waxa weye xadiidku waa mantuuq mantuuq iyo mafhuum hadday iska hor yimaadaanna mantuuqa ka xog badan si la yidhaahdaba xadiidku waa macmuulu bihi cinda aljumhuur saasaa loogu xawaalfanaya ayib shaaficiyada weji ay leeyihiin iyo xanaabilada qaarkood waxay qabaan marka hal markhaati iyo dhaarta ninka muxuu ahaaye garta sheeganaya ee mudaciga ah iyo hal markhaati marka garta lagu xukumayo waa markii la waaye labada markhaati waana sida muuqata wey taqriban sida xadiis laysu waafajiye maca ayib باب الدعاوى والبينات وحباب yahay الدعاوى sheegashooyinkii walbayinaati iyo caddeeyaalkii dacaawada waa jamcu dacwa dacwaana waxaa la yidhahdaa waa sheegashada waa dacwada aan dacwo dhanan inuu ruuxu soo sheegto oo ruux dacwaysto oo gar u qabsado dacaawa baa la yidhahda bayinaatkana waxaa la yidhahdaa waa caddayaalka ruuxa garta qaadaya uu cuskanayo saas macna tayib bayinadu marka waa ka guda weyn tahay marxaatiga culimada qaar waxay u fahmeen albayina markii la yiraahdo marxaatiga kaliya ku xadideen laakiin sida uu ibn al-qayyim alayhi rahmatullahi baxthi mustafida oo aad qiimo badan uu kaga hadlay wuxuu leeyahay albayinatu awsa'u min ash-shahada ah, cadayntu way ka guda weyn tahay marxaatiga caddayntu waxay noqon kartaa shay kasta oo keena qaadiga garta qaadaya qalbigiisa ku qanciya ama melihiisa u badiya inay gartu xagga jirto xataa markhaatiba yuusan noqon qaraa-in kale waxyaabo kale wuxuu soo ururinayaa qur-aanka iyo sunnada iyo aahaartii salafka intaas oo qadiyo oo xukunka la xukumay uu noqday qaraa'in waxyaalo tusmooyin ah oo markhaati aan gaadhaynin waxyaalo tusmooyin ah mid waxaa ka mid a ah maalan qisadii nabiyullaahi yuusuf caleyhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam markii haweentii gurigiisa uu joogay ay damacday kadibna intay guriga kusoo soo xidhatay ay damacday inay xoogto waa kii carray sooma carabkii uu cararhayay daba ordaysay bay maradiisii xagga dambe intay qabatay maradii gadaal ka jeexantay orodka ordahayeen waa ka ninkeedii ay iridda isku qabteen markaasay intay hadalkii kala hormartay bay tiri nin reerkaaga xumaan la doonay ka war ah, miskiinkii ay eryaraysay bay haddana dacweynaysaa waa ka ilaahay tabaaraka wa tacala farajka u furayo yiri shaahid oo ehelkeeda ka mid ah farxasada wuxuu yidhi waxaad fiirisaa maradiisa fiiri hadday gadaal ka dilacsan tahayna waa beenteed oo iyadaa eryanaysay wey hadday horay ka dilacsan tahayna waa runteed oo isagaa horor ahaa ninkii odayga reerka lahaa maradii hadduu fiiriyeyba gadaal bay ka dilacsan tahay hadduuba arkay maradii oo gadaal ka dilaacsan xukunkiiba waaba qaatayba yuusufu acrid can haada wastakfirii lidambiki inaki kunti min alkhaai'iina bul soma yuusufow raalli ahow yuusufow raalli saeen baa kugu xidhan baade na adiguna ilaahay dambi dhaaf weydiiso waad gaftay muxuu cuskaday marka ya wuxuu cuskaday maradaasaa jeexan waana calaamad ku tusaysa inay eryanaysay sooma waa asar waa raad marka ibnulqayim qayim caleyh raxmatullahi wuxuu kulminayaa intaas oo adilo oo muxuu ahay aan sahlanayn oo ku tusaya markhaatigu bayinadu inay ka guda weyn tahay markhaatiga ah, asbaab fara badan baa lagu gaari karaa buu yihi oo qaaldiga ku bixin karta inuu melihiisu u bato gartu inay xagga jirto shay kasta oo marka marihiisa dhinac u badiyo uu isticmaali karo uu ku gaari karo xaqa inuu sugo oo uu isticmaalayo bayinay noqonaysaa buuri haka uu yimaadeen buleeyahay waxyaaluhu keenaya ka mid ah. waxa uu yimid buuri wuxuu ahay nabiyullaahi waana xadiiska sugana waa xadiiskaa soo dalishanaya nabiyullaahi daawuud calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam oo labaduba intay dhaleen laba ilmood haystaan laba wiil haystaan ayaa labadii mid ka mid ah baa ilmaheedii wiilkeedii baa yey baa qaadatay baa la carartay tii kale ku qabsatay wiilkeedii wiilkan kaygii kaagii buu yeydu qaadatay kaygii ma ahayn la kaagii buu qaatay banaanka iga mar maya midan marka ilmaheedii yeydu la tagtay waa tii weynayd waye tayar mahe tii weyneed labada midda weyneyd baa ilmaheedii lala tegay nabiyullaahi daawuud calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam bay gartii loo keenay labadii dumarka ah markay gar sheegteen nabiyulaahi daawuud wuxuu ku qancay alalahi middan weyn unbaan been sheegaynin ilan ruuxa weyn baa inta badan inuu is-ilaaliya waa baa la yaqaana sooma gartii buu u xukumay kactag buui qaado wiilka tii wiilka dhashay oo gartiina laga xukumay ilmaheediina laga qaatay baa waxay soo mareen haddana sulaymaan daawuud wiilkiisa nabiyullahi sulaymaan caleyh wacala nabiyina salaatu wasalaam gartii bay u sheegeen nabi suleyman waa u yeedhay ii imaada buuri waa la keenay wuxuu yidhi marka waxaan rabaa wiilkaasoo iskuma haysataan haa waa idiin kala goynhayaa mindi ii keena buuri isaga dhanba intaan kala jaro waad adna qayb qaadan aduguna qayb baad qaadan tii duqdahayd waxay tihi noo kala jar ya noo kala boobit ila mayna dhalin mowta ma balqanayso waxay rabtaa maadaama wiilkeedii qaatay tanna inay wiil weydo kala jarbatay noo kala go tiina waxay tidhi ilmaha dhashay waa beer wax dhale waxay tidhi intaad kala goyn lahayd iyada siibayt nabiyullaahi sulaymaan meeshaasuu kala soo baxay midda yar inay wiilka dhashay qaada buu yidhi naaduguna kactag buui waxba sheegi mayse sooma marka maxaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa ninka qaadiga ah inuu markhaati keliyata ku xidhnaada meehe wuxuu leeyahay ibnulqayim qaraa-in iyo asbaab kaloo badan buu isticmaali karaa si uu xaqa u gaadho bayinadu marka waa ka gudaweyntahay buu leeyahy markhaati waa ka gudaweyntahay baxsi aad u qiimo badan oo nafiis ah buu ibnulqayim masaladaa ku leeyahay sidaas maana baabu dacaawa sheegashooyinkiibuu baabu yahay walbayinaati iyo cabaymadii can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya nabigu sal lla slam qaala wuxuu yidhi low yucطaa haddii la siin lahaa annaasu dadkii bidacwaahum sheegashadooda ama sheegashooyinkooda waxyaalahay sheeganayaan haddii ruux walba la siin lahaa la dacaa waxay sheegan lahaayeen naasun dad dimaaa rijaalin rag dhiigagooda wa amwaalahum iyo xoolahooday sheegan lahaayeen ruux walba wuxuu sheegto haddii la iska siin lahaa xoolo iyo dhiig dad leeyihiin bay rag iska sheegan lahaayeen walaakin alyamiina laakiin dhaartii على المدعى عليه ككركيس وحلو شيغانيا اي دارتو هاتي كركيس ولكن اليمين دارتي على المدعى كلو شيغانيا عليه كركيس لو شيغانيا اي كركيس تahay متفق عليه القار مسلم صح وللبيهقي بهته حوسغناده باسناد لو سغناده صحيح او صحيحه البينه دارتي على المدعي ما البينه عبينتي ده البينه عبينتي قرطه in cadaynteeda la keeno ama markhaati ha noqoto ama cadayn kale ha noqotay garta caddaynteedii in la keeno cala almuddaci ka wax sheeganaya korkiisa ahaatay walyamiinu dhaartiina calaa man ankara cidda inkirtay korkiisa ahaatay cidda inkirsane waxani ma jira leh ayaa dhaartuna korkiisa ahaatay lafdigaasi waa lafdiga bayhaqi alimaamu nawowi wuxuu leeyahay lafdigan bayhaqi sanadkiisu waa xasan ama waa saxiix ibn cabdilhaadina waa xoojiyey sheekh albaanina waa saxiixinaya marka lafdiga hore ee mutafaq ah al alyamiina cala almudacaa muddaa alayhi lafdiga bayhaqi isaguna saxiixa ah waxa weeyaan albayinatu cala ala walyamiinu muddai man ankar saasuna marka yaa ya ah adiga seed ku kala saari markaad qaadito xaakim tahay ka sheegtaha iyo lugu sheegtaha saad ku kala saaraysaa waxaa la yidhaahdaa muddaciga sheegtaha waxaa la yidhaahdaa midka jaanibkiisu dacwada uu daciifka ku yahay muddaca calayhigana waxaa la yidhaahdaa midka jaanibkiisa iyo dhankiisa dacwadu ay u xoog badan tahay maalan see lagu garanaya laba nin baa wax isku haysta shayga laysku haystana midbaa gacantiisa ay ku jiraan midna gacantiisa waa ka maqan yahay kee baa daciif ya ka gacantiisa uu ka maqan yahay baa daciif soo ma ka gacantiisa uu ku jiraana qawi oo xoog badan sababtu waxa weeye asal waxa a ruuxa waxa gacantiisa ku jira inuu isagu leeyahay baa asal soo saas ma marka dhankiisa xoog badan waxaa tabar daran kan gacantiisa waxaan ku jirin sheeganayaa tabar tabardar sidaas daraaddeed baa dhankiisa waxaa laga dalbay markhaati oo adag kan dhankiisu daciif yahayna waxaa lagaga kaaftoomay dhaar oo fudud soo ma sidaas weyaan marka muddaciga midka mar walba dhankiisu daciif yahay w isagaas maadaama dhankiisu daciif yahay oo sheegashadiisu ay daciif tahay wax xoog badan baa laga rabaayo markhaati ah soo ma kan wax lagu sheeganayana dhankiisa xoog badanoo waxaa lagaga kaaftoomayaa maadaama uu isugo dhaaro miya isku mid baa dhaaro iyo markhaati keen ma isku mid baa dhaarashadu waa wax la wada kari kara waa markhaati in la keeno se baad masalo fudud maaha soo ma marka sidaas weeyaan taasaa la yidhaha haddii marka caddaynta la helo halkaasi xadiidkaynu soo marnay hadda kitaab inoogu dambeeyey wuxuu tilmaamayey cadaynta waxa kamida inuu keeno hal markhaati dhaartiisana raaciyo bayinaday kamid ah, oo loo xukumayo hadduu markhaati waayo cadaynna keeni waayo kii uu wax ku sheeganaya waa dhaaran la dhahaya marka hadduu dhaarto garta waa la goynaya markaas hadduu dhaaran waayo dhaartii ka istaagana dhaarta waxaa lagu soo celinayaa cinda aljumhuur nukuul baa la yidhahda raddi baa la samaynayaa dib waxaa loogu soo celinayaa muddaciigii baa lagu soo celinaya saaxiibkaa dhaartii waa ka istaagay adigu dhaaro hadduu dhaartana waa loo xukumaya hadday labaduba diidaan ka war markhaatina la waayo labadiina dhaaran waayaan xaalku muxuu noqonaya xadiis soo socda baa wax ka tilmaamaya ayib jumhuur alculamaa min asalaf waalkhalaf ayaa xadiidkan sida uu sheegaya maray ayib waxay leeyihiin wax laysku sheeganayo wuxuu dooniba ha noqdo laakiin imaam maalik caleyh raxmatullahi asxaabtiisa jumhuurtoodu waxay qabaan ruuxa waxaa dhaaro la dhahaya ruuxa wax ku sheeganaya isaga markii la og yahay inuu wuxuun ka dhexayn jiray haddaan sidaas la yeelin buu buuree dadka sufahada ah ee diinta yar waxaa dhacaysa inay dadka saalixiinta wanaagsanee mujtamaca magaca ku leh si ay u magac dilaan inay iska laalaadiyaan oo ii dhaara dhahaan idharo marka si dadkaa dadka looga qabto waxa ruuxan dhaaro loo dhihi karo waa inay jirto wuxuun ku tusay inay wax ka dhexeeyeen laakiin dad la ogyahay inayna waxba dhex marinba hadduu kuliyada isaga dhigo yiraahdo waxbaan kugu leeyahay oo dibri sheekhii baa la qabsan oo taajirkii baa la qabsan oo madaxii baa la qabsan oo dadkii magac lahaa oo dhan mid safiya unbaa iska laalaadin buu see la yeelid ah. imaam maalik marka wuxuu leeyahay waa in dadkani wuxuun ay dhex dhaxmaan wuxuun inay isugu jireen la ogyahay haddii kale soomaa kac iska tag baa la dhihi qaydkaasi imaam maalik caleyh raxmatullah uu meesha soo geliyey maslaxuu ka fiiriyey laakiin daliil male saa daliil male ruuxii ruux wax ku sheegta haddiiba sheegasha timaado waxa weeyaan albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar ilaahumaa dadka uu shariifsanaata asaguna muu dadka ugu liito warkaas socon mahay haddii ayna wax xaqa aadan qabin waa fududahay dhaaro dhaartana dhibkaaga imaan maayo haddaad dhaarato dhaarta aad dhaaraysana waxaad hubto uu yahay ooda been sheeganayn ama xaqaaga ku raadsanayso ama dulmi aad isaga dafcinayso ood xaqaaga ku dhacsanayso dhaarta aad dhaaratay allaa kuu jideeyey dhibna kaa gaari maayo wax alla jideeyey kugu caqabay adduuniya aakhira doona ciqaab kaa gaari mayso taasi waxay khilaafsan tahay dad badan oo soomaalida ka mid ah oo rumaysan ama xaq ku dhaaro ama xaq darro ku dhaaray haddaaba qaarato waa lagu galay gurigaaga reerkaaga ilmahaaga saas daraadeed waxay gar iyo gardarro toona laguma dhaarto warkaas war saxma haddaad ugu tanaasulayso ood xaqaagii ka tanaasulayso dadka siinaysa meesheeda waa wa ilaa wax weeye hadday dhaari kugu soo wajahanto ood dhaarato adoo huba allah baa kuu fasaxay oo kuu ogolaaday dhibna kaaga imaan lahay saas way macnaa haddii ay gar tahayna waa la dhaartaa hadday gardarro tahayna waxaan dhihi jiraa haddii garta lagaa leeyahayna sallim haddaad garta leedahayna dhaaro ha ka baqin saas way macnaa fadal وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم nebigu qarada wuu bandhigay calaa qowmin dad korkooda wuxuu u bandhigay alyamiina dhaartii wuu u bandhigay dhaar bay lahaayeen markaasuu dhaarta ku yidhi fa asracuu markaasay degdegeen yacni waxay u degdegeen oo u tartameen koodii dhaaran lahaa fa amara markaasuu nebigu amray an yushama in loo qori tuuro baynahum dhexdooda fi lyamiini dhaarta dhexdeeda dhaartii ay dhaaran lahaayeen iyo koodii dhaaran lahaa in qorituur loo sameeyo oo sidaa lagu kala saaro uu nabigu amray sal ly slam fa amara nabigu wuxuu amray an yushama in loo qorituuro baynahum dhexdooda filyamiini dhaarta dhexdeeda ayuhum koodii yaxlifu dhaaranaya koodii dhaaran lahaa mama waxaa wariya albuhaariy buhaari baa wariya yani waxaa laga qadanayaa haddii dadku xaq ay ku siman yihiin xaq ay ku siman yihiin haddii uu yimaado xaqaana uuna u qaybsamaynin xaqaasina uusan u qaybsamaynin si kaloo loogu kala hormariyo iyo sabab kaloo loogu kala hormariyana la waayo qorituur baa la isticmaalaya dadkani xaq bay yeesheen xaqii ay yeesheen waxaa la wax dhaar baa kusoo wajahantay xaqana way isku leeyihiin kii dhaaran lahaabay marka isu dayn waaye anaa dhaaran iyo anaa dhaaran markaasuu nebigu wuxu uhi sal ly sl kii dhaaran lahaa u kala qori tuura oo midkooda soo baxo kii soo baxa dhaarto ayib marka qurcada waxaa qaba aimada shaafici iyo waxaan umaleynaya axmed iyo maalik iyo xanafiyadaa diidan saas maana qurcada oo xuquuqda mushtarako kale si kale aan dadka loogu kala saari karin ayaa sidaa loo isticmaalaa macna ayib abu daawuud iyo nasaa-i waxay soo saareen xadiid abi hurayra laba nin inay nebiga agtiisa alaab isku qabsadeen midkoodna uusan markaa caddayn haynin markaasuu nebigu wuxuu ku yuri sal ly wasalam dhaarta u qori tuurta ama ha jeclaadeen ama ha naceene bimacnaa waxa weeyaan culimada qaarkood waxay leeyihin waxay ku suuroobi kartaa laba nin baa shay sheeganaya shaygiina caddaynay markhaati uma hayaan shaygii caddayn uma hayaan dhaar baa lagu yeeshay koodii dhaaran lahaa ilan kii dhaarta unbaa kolba shiiye sheeganaya soo maa maalan shaygaa maalan eh, muxuu ahaay hebel gacantiisa ku jira adna waan sheeganayaa adna waad sheeganaysaa caddayn baa lalaga dalbay caddayntii waa weyne baa dhaaladii waa dhaaran waaye dhaar baa nalagu yeeshay aniga haddaan kaa hor dhaarto anaa xaqii qaadanaya shaygii qaadanaya adiga haddaad igu hor dhaaratana adaa shaygii qaadanaya labadeennaa marka nin walba dhaartiisii uu xukunku ku xidhan yahay mahelow iska hormaro adaa yaraa da weyn baa la dhihi adaa yara duqe war duqa isaga damiyaa la dhihi maya waa in si cadaaladi ku jirto labadooda lagu kala saaray jidkan lagu kala saari karo ma jiro waa in marka loo kala qori tuuro kii qorigiisa soo baxa uu dhaarto xaqiina uu sidaa ku faato sidaasay ku suuroobi kartaa bay culimmada qaarkood tilmaamayaan marka yacni dhaarta xadiiskii horeynu soo marnay oo dhaarta waxaa lagu yeedhanayaa ruuxa wax lagu sheeganayo baa dhaarta leh hal xaalad baa khilaafsan xaaladda khilaafsani waxa weeye oo ruuxa wax sheeganaya uu dhaaranayo oo isaga dhaarta lagu yeelanayo waa markay masaladu tahay masalatu alqasaama qasaamo samayna soo mar qasaama waan soo marnay waxa weeye waa dhiig ruux la dilay oo dad lagu tuhunsan yahay inay dileen cadaynna aan loo haynin laakiin lagu tuhunsan yahay oo lowf iyo qaraa-in la hayo waa kaan soo marnay konton ayaga ka mida dhaaranaya soo ma kontonka dhaaranayay waa kuwii dhiigga sheeganaya konton ka midaa dhaaranaya sida xadiidka riwaayadkiisu yani wax weeyaan raajixi ay kutusayaan marka iyagiibaa dhiiggii sheeganaya ayagii sheeganaya baana laga rabaa inay konton ninoo ka mida ay dhaartaan marka waa muddaci dhaaranaya waay muddaci dhaaranaya xaaladaasay jirtaan wixii taas aan ahayn oo qasaamada ka gedisan asalku waxa weeyaan alyamiinu waxaan dhihi lahaa albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar ila fi masalati alqasaama bimacna ayib وعن ابي امامه الحارثي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله قال وحوري من اقتطع الروح غوسته حق امرئ روح حقيسه مسلم او مسلمه بيمينه دارتيسه كغوسته روح مسلم حقيسه iyo intuu dhaartay baa sidaa loogu xukumay oo sidaa uu ku qaatay faqad awjaba wuu waajibiyey allahu alla lahu marba haddaad ilaahay magaciisii dadka ku dhacday ah, ila waa khatar soo maa adiga haddaad dhacayso dadka boobayso meelahaagaa ka boob laakiin ilaahay magaciisaan isticmaalaya oon dadka xoolahoodii xaqooda ku goosanaya magac allah ku dhaaranaya ma sahlan saas macna allah naar buu u waajibiyey وحرمه وكحرم عليه كركيس الجنة جننا وما كحرمه شننا ka بكتب faqaala markaasaa wuxuu yihi lahu nabiga rajulu nin baa wuxuu ku yidhi wain kaana haba ahaada miyaa rasuul ilahi shay-an shay haba ahaade yasiiran oo yar yaa rasuulallah rasuulka ilaah ma xataa shay yarba ha ahaadee haddaan dhaar ku goosto jannaarna waa la ii waajibiyey jannana waa iga xaaraam xataa haba yaraadee qaala nebigu wuxu uhi sal ly slam wain kaana haba ahaado qadiiban laan oo min araakin caday ah adu wax kalu kaadi laa yaro caday oo lagu cadaynay xataa haba ahaata bu nabig sal alay slam rawahu muslim baa wariy aduu xaq kale iska dhaaf xoolo iyo hanti iyo lacag iyo muxuu ahaaye badeeca iyo warkeeda ka bax qoriga yarkee lagu cadaydaba ha ahaada buu nabi sal alay slam marba haddaad intaad dhaarato dhaar ku qaadato oo dhaartaasi aad ku ku goosato naar baa kuu taalabay macna xadiidku wuxuu ku tusi ruuxu markuu dhaaranayo xaqa uu dhaarta ku goosanayo waa inuu yahay xaq uu hubo oo inaad hubto wixii aadan hubinoo shaki kaaga jiro ha dhaaranin ku degdegi isaga isaga wareeji waxaad tidhahdaa ma hube mana dhaaranaye hadduu isagu dhaartabo kaasi oo uu hubo ha loo gooyo laakiin ha dhaaranin haddaad dhaaratood sidaa ku qaadataan khatar waay waa kan soo marna xadiiska inakum takhtasimuuna ilaya hadii soo garanaysaa ah ruuxi aan u gooyo xaq walaalkii leeyahay waxaan u gooyay gabal naareed ama ha qaato ama ha ka tago saas saasmaana qaadiga marka xukunkiisu wax ma xalaaleeyo dhaartaaduna wax kuu xalaalayn mayso shaygu hadduu xalaal yahayna waa xalaal hadduu xaraam yahayna waa xaraam laakiin yani muxuu ahaayey xugum qalloocan iyo laaluush iyo markhaati beenaad iyo dhaar beenaad sidaa wax kuma xalaaloobaan macanahaasay xadiisu tilmaamaysa وعن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله من حلف يعني الروح يكون دارته سيدي سوى الروح إلهي مجعيسة هدو كون مرو وأبنى إنه إلهي مجعيسة كون دارتاي حدوات رميسا صلى انت كبض الميل لوسي وضمله شيء إلهي بعد سدين حتى هباء هذا ruux xun ba hada khaain ba hada duran xataa gaal ba ha hada soo galaysan xadiiskeenu soo marnay markay saxaabadu yahuud dhiig ku sheegteen ee uu nabigu sallallahu alayhi wasallam ma dhaaranaysaan xaqii saaxiibkiina ma yeelanaysaan ma yiga rasuulku ilaahi ma hubno laakiin waanu tuunsanahay saasaraad kuma dhaaran karno nabigu sallallahu alayhi wasallam dayib yahuud baa idiin dhaaranaysa markaa oo yahuud dhaarteeda wayba iska dhaaran bay rasuulilahi ma yahuud baa dhaartan kale way iska marayaane markaasaa nebigu wuxu uri sal alay aslam waxaan intaa ahayn kuma lihidin ya ruux haddaad isqabsataan oo muxuu ahaaye maxkamad aad keento ood caddayin weydo war sheekh waa ciyaal suuq waa dhihi ciyaal suuq waa baasiqu iska dhaaran waa beenaale annagaa naqaano dadka cooloodu saa ku qaataa war war kale ma jiro dhaaran baa la dhihi hadduu dhaartana halkaasaa lagaga hadhay wixii waa go-ay laakiin isagii allaa la daynaa sii jiri maayo shaki male sii jiri maayo isaga xaban isaga xaban in badan calfan doonine aduu halkaa kaga hay sabab wax kaloo la samayn kara ma jiro waa misalada soo marnayo waxa daahirkee muuqda mooyaane gudaha haddii la sii galo awood intaa ka badan bini aadamku male ruuxii hala qabto halla garaaca lamale halla xido ma jirto wax intaa ka badan oo la samayn kara ma jirto sidaa unbaa marka la xukumaya lagu daynaya macna وعن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري من حلف روحي دارتا على يمين دار كركب يقتطع حال وقوصنيو أما يمين تاسو يقتطع وقوصنيو بها إيضا مال امرئ روح مالكي وكو قوصنيو مسلم أو مسلم يمين تاس يدار تاسو هو إساقو فيها دحيدا been buu ku sheegaya waa ogya inuu faajir yahay ruuxii sidaas yeela oo dhaar ruux muslima xoolihii ku goosto dhaartaana uu faajir ku yahay been ku sheegayo laqiya allaha ilaahay buu la kulmaa walxaal huwa alle calayhi korkiisa qadbaanu miduu cadhaysan u yahay maalinta qiyaamada alla markuu la kulmo wuxuu u tegi alla u cadhaysan muttafaqun caleyh bukhari muslim baa wariye xadiidka dhammaystirkiisu waxa waaye cabdullahi bni mascuud baa laga warinaya wuxuu yidhi من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان عبد الله بن مسعود با حديث كان u sheegay dad u sheegay markuu dadkii u sheegay ayaa waxa soo galay ninka la yiraahdo Ash'ab ibn Qays oo isagana saxaabiga xadiis kala ah. markaas wuxuu yiri dadkii weydiinaya ma yuhaddithukum bihi Abu Abdurrahman war Abu Abdurrahman muxuu idin sheegay cabdullahi mascuud kunyadiisa muxuu idin sheegay markaasaa waxay yidhahdeen kada wa kada sidaa isaasuu noo sheegay xadiidkanuu noo sheegay w sidanuu noo sheegay markaasaa wuxuu yidhi sadaqa abuu cabdiraxmaan ah, waa runtii buu yidhi alala waa runtii hiya nazalat aniga sababtaydaybuu ku timid buur arrintani kaana baynii wa bayna rajulin bayna rajulin ardun bilyaman buu yidhi aniya nin baa waxaa naga dhexaysay buu dhul yaman ku yaalla waan isku qabsannay bu fakasamtu ila nabiy sal alay wasalam markaasaa nabiga ula dacwooday buuhi inkay rasuulkaan isula tegaynaay markaasaa nabigu wuxuu yidhi buu ihi hal laka bayina wax caddayna ma haysaa inaad dulkan adugu leedahay markaasaa waxaa ihi maya wax caddayna ma hayo markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal lay slam fayamiinuhu dee marka saasan caddaynhayn wuu kuu dhaaranaya markaasaa waxaa idhi buu ihi idan yaxlif rasuul ilaahay ninku min sahlan meehe wuu iska dhaaran baa anigu marba haddiibu dhulkaba uu dhaar keliya kaga xidhanto dhaar uu ku qaadan karo ha kitaabka baalluhu goyn buuri joojin maayo ayib markaasaa rasuulku wuxuu uhi sal ly waslam man xalafa calaa yamiini sabrin yaqtaticu biha maala mri'in muslimin huwa fiiha faajir laqiya allaha wahuwa calayhi khadbaan markaasaa isla arrintaa waxaa kusoo degtay bul aayadda qur-aanka fii suurati ali cimraan إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم آيات قصة كتن كسو دكتي كو إلهي بلن كيس إيا دارهودا كو إيبسانيا العقير بلنتي الله إيا إلهي مجعي صلى الله bay wax yaroo adduunye dhaafsanayaan kuwaasi aakharo kuma laha wax nasiib ah allahna maalinta qiyaamada la hadli maayo mana fiirinayo il naxariiseed ku dayi maayo mana daahirinayo u dembi dhaafi maayo cadaab xanuujiyana way leeyihin intaas aayaddiisu daba dhigtay aayaddu marka waxay ka hadlaysaa waa caam laakiin sababtay ku timid baa awal shay yadkhul aho waxa weeyaan dadka dhaaranaya xaq xaqdaradana ku dhaaranaya dhaartaa beentaana xuquuq ku goosanaya dadkaas waa ilaahay agtiisa waxuu yaalla male waxa u yaalla waa cadho iyo muxuu ahaayey dunuubtooda la dhaafin iyo cadaab iyo allan fiirinin iyo intaasaa u taala oo sahlanayn bukhari muslim baa xadiidka soo saaray lafdigaana waa lafdiga muslim waaye hada billahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم